amin wsal allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alihi wصaxbihi ajmaciin ama bacd وعn abi saciidin اlkhudri radi allahu tacala canh ana rasuula اllahi sal lay wasalam nahaa wuxuu reebay can siyaami yowmeyn laba beri soonkood yowmi alfitri maalinta afurka wa yowmi alnaxri iyo maalidda maalinta xooloqalidda ama dhuundhabidda muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray xadiid abi saciid wuxuu faa'iideynayaa laba beri soonkooda in layska reebay labadaa berina waxa weeye waa labada beriya ciiddaa wey soonka marka laga afuro maalinta ciidda ah oo yowmulfitrida laga wado soonka bisha ramadaan markii laga afuro iyo yowma annaxri oo ah maalinta ciid ul adxaa ama ciidda carafada oo yowma annaxri waxaa loogu magacaabay xoolihii hadyiga iyo udxiyadiibaa maalintaa la qalaya ila naxrigu waa gawraca weeye khaasatan geela gawraciisa loo isticmaalaa labadaa beri soonkooda ayuu marka nebigu reebay sal ly wasalam nahyigaas asal ahaantiisu nahyiga wuxuu faa-iideeyaa taxriim asalkiisu waa saas haddaan la helin qariino markaa ka leexisa taxriimka oo markaa u leexisa karaaha qariinadaa iyada ana lama hayo wabittaali nahyigu wuxuu faa'iideynayaa inay xaaraam tahay labadaa beri berisoonkood waana sida ay qabaan culimmada jumhuurtoodu ay qabaan soonkaasi ama farad ha ahaado sida soonka nadarka iyo qadaha oo kale ama soon sunno oo nafli ha noqdo maba guntamayaa loo badan yahay maba xidhmayaba qaarkood waxay soo guuriyeen culimmadu in layskuba waafaqsan yaho ijmaac tahay ijmaacaasi laakiin sida ibnu mundir iyo abari iyo waxaan jeedaa mundir iyo ah, ay soo guurinayaan ah, ibnu mundir iyo abari say soo guurinayaan ijmac bay soo guurinayaan laakiin ijmaacaasi qolyaha khilaafsan khilaafkoodu laakiin eh, kuma fadhiyo xujo xoog badan kuma fadhiyo waa khilaaf aciif waa khilaaf daciifa sida sawaabka marka waa sida xadiidku kutusayo soonku waa xaaram labadaa beri maxaa loo xarimay waxaa ku timid cinda axmed wakayrihi biisnaadin saxiix inuu nebigu yuri sal ly waslam ina hadihi ayaamu aklin wa shurbin maalmahani waa maalmo cunid iyo cabid bimacnaa maadaama ayaamu ciid ay yihiin ilaahay baa rukso idiin siiyey inaad cuntaan ood cabtaan wabiaali hadduu ilaahay rukso kuu siiyo inaad cuntood cabto inaad soon ku badashahay waa mukhaalafo cad wey marka waa ka hortag wey marka taasaa la diidan yahay maadaama maalmo ilaahay saa ugu talagalay taa waa in la furo oo cuntada iyo cabitaanka iyo nicamka ilaahay tabaaraka watacaala la isticmaalo wey macna marka inay xaaraam tahay bal inayna guntamayninba soonkuba xidhmaynin ayaa xoog badan an ubayshata alhudali radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yihi rasuulu lahi sal ly slam rasuulku wuxuu yidhi ayaamu tashriiq maalmaha hilba warashada hilbaha maalmaha la wadho ayaamu aklin cunid maalmaheed wey wa shurbin iyo cabitaan wa dikri illaahi iyo alla xuskiisa caza wajalla rawaahu waxaa wariya muslimun muslim baa wariya kadalika waxaa wariyey axmed iyo abu daawuud iyo keyrkoodba waxaa kale uu leeyahay xadiid la macno ah oo kacb ibn malik uu nebiga ka warinayo fii saxiix muslim muslimka ku sugan yahay axaadiista macnaha faa'iideydisana way fara badan tahay ayaamu tashriiq waxaa la yidhaahdaa sida loo badan yahay waa maalinka ciidda carafa saddexda beriga ka dambeeya yani bisha dilxija koiyo tobankeeda labiiyo tobankeeda iyo saddexiyo tobankeeda saddexdaa beri baa waxaa la yidhahdaa ayaamu tashriiq waxaa laga keenay tashriiqaas min sharaqa shay baa la shayga markaad qoraxda dhigto oo qoraxda kuleylkeeda aad banaanka ugu saartaa la yidhahdaa tashriiqa maxaa yeelay maalinta ciidda ah xoolihii la qalay maalmaha ka dambena waa la qalaaya ayaa maalintaas hilbahooda inta la saafsaafo ama dhuldhula ahaan loo sameeyo baa marka waxaa la dhigaa qoraxda si ay u ingegaan oo xoogaa u yara adkaadaan marka qorax dhig wey ama qorax warid maalmaha saasaa loogu magacaabay ayaamu tashriiq waana saddexdaa beri wey kow iyo tobanka labiyo tobanka saddex iyo tobanka bisha dilxija saddexda beri ee maalinta ciidda ka dambaysa saddexdaa beri wey macnaha ayaamu tashriiq maalmaha marka hilbaha la odhanayaaye waa maalmin cunin iyo cabid iyo dikri ilaahi loogu talagalay wey macnaheeda maxaa laga wadaa marka waxaa laga wadaa soom baan la ogolayn saas man yani waa sidii aan kusoo sheegnay labada beriya ciidda ah oon soo sheegnay nabigunu yidhi sal lay slam ina hadihi alayaam ayaamu aklin wa shurbin kadalika tanna sidii oo kale lagu xiliyey hadday cunid iyo cabid maalmo loogu talagalay ay tahay ayagana soonkoodaan bannaanen wey macnaha saasaa laga wadaa ayib sidaa waxaa qaba oo maalmaha ayaamu tashriiqa inaan iyagana la soomi karinoo soonkoodu uu xaaraam yahay waxaa qaba jumhuurta culimo badan baa waxaa ka soo arortay inay karaahaysteen maalik imaam shaafici axmed saas wey macnaha ayib wacan caaishata radi allahu canha caaisha waxaa laga warinaya wabni cumara iyo cabdulaahi bni cumar radia allahu tacaala canhum qaala waxay yidhaahdeen radia allahu tacaala canhuma ama canhum markii waalidiintood lagu darway qaala waxay yidhaahdeen labadoodu caaisha ibni cumar weeye lam yurakhas lama rugsayninoo lama idmin fii ayaami tashriiqi maalmaha hilbawrashada ee saddexdee ciidda ka dambeeya lama idminoo lama rugsaynin an yusamna in la soomo ilaa liman cid mooye lam yejid aan helin alhadiya hadyigii uu qali lahaa ruuxii aan helin mooye oo kaa unbaa markaa loo ruqsayn wey maana raba waxaa wariya xadiidka albukhaariyu bukhaari baa wariye kadalika taxaawi fii sharxi macaani alaathaar bayhaqi fi sunan daara fi sunan iyo keyrkood lam yurakhas meeshaa uu ina leeyahay lama ruqsaynin meeshay leeyihiin caaisha iyo ibni cumar lama ruqsaynin yaa wax ruqseeya wey mayna dhihin nebigu ma ruqsaynin mana ayna dhihin alla ma ruqsaynin mana ayna dhihin cumar iyo abuubakar ma ruqsaynin mayna sheegin cidda wax ruqsaynaysa lam yurakhas lama ruqsaynin bay dheh meeshaasaa marka waxoogaa yaa waxaa laiyay ula jeedaan ibnu cumar iyo caaisha ma nebigay ula jeedaan sal alay wasalam mise waxay ula jeedaan cid ciddii fatwoon karta oo diinta sheegi karta mayna ruqsaynin oo marka cid nabiga ka sukaysa ku dhici karta xaafidku waa ibn xajare fii fatxi lbaari buu masalada kaga hadla wuxuu leeyahay faacilkii bay qariyeen oo lama sheego waxaa suuroobi karta marka muraadkoodii ujeeddadooda inay tahay oy faacilka ula jeedaan man lahu sharcu ciddii dee ruksada iyo jidaynta iska leh oo nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh inay ula jeedaan baa dhici kartu leh oo hadday saa ula jeedaan marfuuc buu noqon karaayo xadiisku marka waa marfuuc oo ruksadan yani shaaricii baa markaa ay ka wadaan macna waxaa kaloo dhici karta inay ula jeedaan aw man lahu maqaamu lfatwa fi ljumla ama ciddii fatwoon karta duuduub ahaan inay ula jeedaanna waa dhici kartaayo fayaxtamilu lwaqfa markaa dee mawquuf buu noqon kara yani cid kastoo fatwoon karta abubakar baa fatwoon jiray cumar baa fatwoon jiray saxaabadaa fatwoon jiray marka mawquuf buu noqon karaa wy macna markaas markaasu wuxuu leeya yaxya ibnu salaam nin la yidhaahdo ayaa xadiiska soo arooriyey isagoo nebiga u tiiriyey oo intuu caaishihii ibni cumarba dhaafiyeyba nebiga u tiriyey ruksadaas ibraahim ibnu sacad baa khilaafayoo arrinkaa ibni cumar iyo caaisho ku ekeeyey ibraahim marka waa xaafid yaxya ibnu salaam ninka laydhahdana waa daciif sidaas daraaddeed wuxuu leeyahay waxay rajaxaysaa inuu asarkani mawquuf ku yahay calaa caaisha wabni cumar cabdulahi ibni cumar iyo caaisha inuu mawquuf ku yahay sidaasaa xoog waxaana waafaqay buu leeyahay ibraahim ibnu sacad maalik ibnu anas baa ku waafaqay imaamu daar ilhijra oo isaguna ibnu cumar iyo caaisha mawquuf kaga dhigay sidaa markii la yidhahdo waxay noqonaysaa yacni lama ruqsaynin oo markaa dee saxaabadii dadkii alfatwada ahaa inay ka sheegayaanna waa dhici karta inay nebiga u tiirinayaanna waa wax suuroobi karaysa looma ruqsaynin marka maalmaha inay soomaan ilaa ciddii hadyi weyday mooye waxaa laga wadaa ciddii hadyi weyday dadku markay xajka aadaan hadyi baa lagu yeeshaa laban qaab ruuxii mid ka mida u xajiya ruuxii tamatuc ku xajiya oo mutamatica ah. hadyi baa lagu yeeshaa ruuxii qaarin ah oo xajkii cumrada isdhexgeliyana isagana waxaa lagu yeeshaa hadyi labadooduna waxay soo hosgelayaan faman tamataca biاlcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi labadu halkaas soo oo waxay ku kala gedisan yihiin kitaab alxaj baynu ku faahfaahin doonaaye midna xajkiiiyo cumradii buu isla niyooday oo iskula dhawaaqay oo acmaashooda isdhex galeen midna waa mutamaticee acmaashii cumraduu hormariyey wuu gutay isla safartiisaa iyo sanadkiisaasuu xajkiina gutay oo iyagoo kale madax bannaan labadoodaba waxaa ku waajibaya in ay xoolo gowracaan hadiga saasaa laga wadaa ugu yaraan hal neef inay gowracaan baa waajib ku noqonay maadaama cumradii iyo xajkii ay isku darsadeen ayb hadday waayaan hadyigii ay gawrici lahaayeen baa waxaa ku waajibaysa toban beri inay soomaan tobanka beri saddex ka mida waxay soomayaan intay xajka joogaan toddobana waxay soomayaan markay gurigooda kusoo soo noqdaan xaj ka soo noqdaan rabbi yihi tabaaraka watacaala fama staysara min alhadyi faman lam yajid fasiyaamu alaaati ayaami fi lxaji sabcatin idaa rajactum tilka casharatun kaamila ayib ruuxii hadyigii wuu waayey soonkii tobanka beri abaa ku waajibay saddexdii beri inuu soomuu rabaa wuxuu heli karaa marka saddexda beri intaan la gaadhinba maalinka tobnaadoo carafa la joogo jeeda maalinta ciiddaaba intaan la gaadhin inuu soomuu heli karaa maalinka sideedaad maalinka toddobaad maalinka lixaad horay inuu ka soo soomuu heli karaa oo maalinta ciidda ah saddexdii berina muusan soomin muxuu samaynaa marka ruuxaas saddexda beriye soonkaa laga rabo intuusan xaj ka soo tegin inuu soomo maalinta ciiddii ka horna aan soo soomin saddexdaa beri ayaamu tashriiq ah baa isaga loo ogol yahay inuu soomo isaga keligii baana loo ruqseeyey isaga keligii baa loo ruqseeyo cid kale looma ogola ruuxaasi laakiin waa ku qasbanya laanna horeyna uma soo soomin maalmahanaana ugu dambeeya maalmahanaa ugu dambeeya xaj acmaashiisii sidaas daraaddeed waa inuu saddexdan beri soomo ruuxa waxaan ka ahayn laakiin waa laga reebay inay maalmahaa soomaan saas man marka ama xaj ha joogo ruuxu ama gurigiisaba ha joogo markaas xajka yuusan ku jirin maalmaha lama soomi karayo maalmaha lama soomi karayo ayaamu aklin wa shurbin wa dikr illah halkaa waxaynu ka fahmaynaa maalmaha waxaa soo gelaya ayaam maalmaha ay bishu caddahay oo maalan koliy tobnaadka labiyo tobnaadka saddexiyo tobnaadka ayaa gelaya bisha dilxija ayaamul biidkeeda maalinta saddexiyo tobnaad waa ayaamu tashriiq bay ku jirtaa maadaama ayaamu tashriiq ay ku jirto lama soomi karo saas haduu ama dib kaga dara ma si kale sidaas macnaha xadiidka daahirkiisa laga qaadanaya ayb in ruuxii saddexdaa beri lagu lahaa uu ayaamu tashriiqa soomi karo ayaa waxaa qaba jumhuurta maalik shaafici iyo axmed iyo keyrkoodba inuu soomi karo ayay qabaan waana sida sawaabka xadiidka sida aarkani ama xadiiskani ku tusayo can caaishata wabni cumar radi allahu canhum qaala waxay dhahdeen lam yurakhas lama ruqsaynin oo lama idmin fii ayaami tashriiqi maalmaha hilbaha la odhanayo bannaanka la dhiganayo an yusamna in la soomo ila liman cid mooye ruux kale looma ruksaynin lam yajid aan helin alhadya xoolihii uu qali lahaa aan helin mooye an abi huraraa radi alahu tacala canhu can nabi sal lay sl nabiga waxaa laga wari wuxuu ka warin qaala inuu nabigu yidhi laa takhusuu ha ku gooni yeelina leylata aljumucati habeenka jumcada ah biqiyaamin istaag ha ku gooni yeelina min bayni layaali habeenada dhexdooda habeenada intooda kale ha kaga khaas yeelina walaa takhusuu ha ku khaas yeelina yowma aljumucati maalinta jumcada ana bisiyaamin soon ha ku goon yeelina min bayni alayaami ayaamaha dhexdooda ayaamaha kale dhexdooda iyada ha kala bixinoo ha kaga khaas yeelina ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane fii sawmin soon oo yasuumuhu uu soomi jiray axaduku midkiin uu soomi jiray inayba kusoo hagaagto soom caada ay u ahayd inuu soomi jiray inay kusoo soo hagaagta mooye taas hadday kusoo hagaagto maalinta jumcadaad keligeed markaa ku khaas kartaa wey de markaa iyada uguma khaas yeelayside cadadaadin baa kusoo hagaagta wey rawaa waxaa wariya xadiidka muslimun muslim baa wariyey xadiidkani laba arrimood buu ka hadlayaa maalinta habeenka jumcada ah inaan cibaado khaas ah oo gooni ku ah oyna habeenada kale la qabin oo qiyaam iyo istaag iyo dikri khaasa ah oon soo aroorin inaan lagu khaas sax adkaar baa jirta adkaar baa jirta xadiis khaasa ay ku tustayo maalinta jumcada iyo haweenka jumcada iyo wixii nasle waa meeshiisa wixii nasleh laakiin waxaa laga hadlayaa waxaan nas lahayn inaad habeenkaa jumcada alla fiirsatood ku khaas yeesho habeenada kalena ayna la wadaagin oo iyadaa un alla fiirsato maya maxaa loo diiday habeenka waaba habeen fadli badane maxaa loo diiday waxaa loo diiday arrinta takhsiiska ilaahay baa iskale sirtaas khasisidda cibaadada wakti in lagu khasiso shaarica iskale adiga xaq uma lihid cibaadadu hadday sugan tahay wakhti gooniyana shaaricu u sameeyey wakhtigeedaad ku ilaalini cibaado furan oon wakhti lahayn hadday tahayna waa inaad wakhtigaa furan u dayso laakiin iyadoo wakhti furan leh inaad wakhti adigu ka caada dhigatood ku khasistaay lama ogola takhsiiskaasay bidca ku noqonaysa dhanka takhsiiska may bidca ku noqon qiyaam khaasa iyo dikri khaasa iyo maalinta jumcada la fiirsato maya taas wey macana min bayni layaali mas'alada labaadi waxa weeye maalinta jumcada iyadana inaan soon lagu khaasaynin oo maalyaha maalmaha kale lagaga khaas yeelin saas macana oodan la fiirsanin maalinta jumcada iyada waxay leeyihiin maalinta jumcadu waa maalin ciido ciid hadda waxaa loogu talagalay in la cuno oo la cabo oo dadku iska feestaystaan oo iska nastaan ayib ilan jumcadu waa usbuuca ama yani eh, mxuu aha toddobaadka jumcadii maa ciiddiisii ayb marka ku khasili <coughs> laakiin waxaa laga soo reebay haddii jumcada ay waafaqdo soon aada lahaan jirtay caado aada lahaan jirtay masalan labada beriya isku jirta maalin isku xigta maalinna waad soomi jirtay maalinna waad furi jirtay maalintaad soomi jirtay bay jumcadii kusoo hagaagtay dantaadu marka jumco wax ku khaas yeel ma aheen dantaadu waxa weeyaan caadadaadii baa kaas yaa meesha kaa gashayoo kula martay iska soon markaa maalan waxaad soomi jirtay maalin carafada carafada soontaa maalin jumcii carafa isku soo hagaagay adiga marka carafaa meesha kula martay maalin jumca ah ku khaas yeelideeda dantaadu maa waad soomi markaasu kale wahaakada yacni haddii caado aad lahaan jirtay ay kula soo gasho markaa laguma diidaye waad ku khaaseele waad soomi iyada keligeed baad soomi karta adoo khamiisna ka hormarinin sabtidana la soomin labadaa midna aan la soomin ayaad keligeed markaa soomi kartaa lianna qasadku markaa iyada ma ahe caadadaadii baad wadataa jamcada wax ku kaama aha macna saas weyaan halkaas xaalad baa laga soo reeba laa takusuu ha ku khaas yeelinla leylata aljumucati biqiyaami listaag min bayni layaali habeenada dhexdooda habeenada kale dhexdooda ha kaga khaas yeelina ayib waxaa jirta salaad la yidhahdo salaat raaaib salaat rakhaa'ib oo fadli badan ahaan loo sheego oo bisha rajab waa bisha haddaa ku jirta bisha rajab jumcada ugu horeysa yaa la tukadaa salaat raaaib baa la yidhahda fadli badan baa loo sheega salaadaas salaad jirta maa alimaam nawowi iyo keyrkii bayaa ka qoray risaale ka qoray risaale uu xaqiijiyey sheekh alalbani caleyh raxmat ullah oo yani waxa weyaan ay isagii nin kaleo culima munaadara ku dhex martay marka yani waxa weyaan waa takhsiiskaasay ka mid tahay salaatu raqaa'ib iyo cibaadada habeenka lagu khasiilahayo waa khalad habeenka jumcada xadiiskana ka mid ah waxyaalaha diidaya ee loo daliishaday macna walaa tahusu ha ku khaas yeelina yowma aljumucati bisiyaamin soon ha ku khaas yeelina min bayni alayaami maalmaha dhexdooda xaggooda ilaa an an yakuuna inuu yahay mooye fii sawmin soon dhexdii oo yasuumuhu uu soomayo axadukum midkiin rawahu muslim wa canhu waxaa laga wariyay abu hurayre aydan lagu noqonya radi allahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal lay wasalam laa yasuumanna yuusan soomin axadukum midkiin yowma aljumucati maalinta jumcada yuusan soomin ilaa an yasuuma inuu soomo mooye yowman maalin oo qablahu hortiisa ah aw amase yowman maalin oo bacdahu gadaashiisa ah muttafaqun caleyhi buhaari muslim baa wariyey yacni xadiidkan wuxuu inoo faa'iideeyey waxa la diidan yahay waa ku khaas yeelidda waana macnihii xadiiska hore faa'ideynaya laakiin haddaad khamiista soo soonto jumcada ku darto dhib ma leh haddaad jumcada soonto ood sabtida ku daraysana dhib male waxaa la diidan yahay intaad jumcada keliya soonto xagga horena inaad ka goyso xagga dambena ka jirto keligeed u soonto nahyigu taasuu ku saabsanya sidaasay xadiistu caddaynaya xadiiskan macnaha kusoo arortana aad bay u fara badan tahay waxaa ka mid a ah maalan xadiid albukhaari can juwayriyata binti alxaaris waxay leedahay nebiga sal ly slam dakhala calayha yowma aljumuca wa hiya saa'ima nebigaa usoo galay maalin jumca iyadoo sooman markaasaa nabigu wuxuu ku yuri sal lay slam asumti amsi halay ma soomto halay ma soomto markaasa waxay tihi la maya ma soomin yani khamiistii ma soomta we maana soomin bay tii markaasaa nebigu wuxu uri sal lay sl aturiidiina an tasuumii hadan berri inaad soomto ma rabtaa oo sabtida aad ku darta macnaha markaasaa waxay tihi la maya berrina ma rabo inaad soomo jumcada unbaad soomi soomaa faaftirii buu nabig sal l sl afur marka haddii aadan khamiisna soo soomin berri sabtida inaad soontana aadan ku tala gashan inaad jumco keliya soomayso afar buu guri jabi soonkaaga jabi soonkaaga meeshaan marka qaadanay takhsiiska ku khaas yeelidda maalinta jumcada lagu khaas yeelo soon nahyiga ku soo arooray wuxuu u dhow yahay inuu taxriim yahay leanna gabadha soonka lagama jabiyeen hadduu iska tanziih iyo wax iska fudud yahay soonka lagama jabiyeen gabadha kadalika waxay ka sugan tahay xadiiu junaada isagii rag tolkii ah, qaraabadiisa nabiga u yimi sal lay aslam markaasay raggii waxay ku yidhahdeen qaar ka mida ah waan soomanahay waa maalin jumca war shalay ma soo soomteen maya berri ma soomi rabtaan maya afura buu rasulku sal lay slam xadiiska macnaha kuso horta marka way fara badan yihin xadiidka maxaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya maalinta jumcada in soon lagu khaas yeelo inay mamnuuc tahay sidana waxaa ku tegay abu hurayra salmaan alfarisi abu dar wuxuu leeyahay ibnu xasmi laa yuclam lahum mukhaalifun min asaxaaba wax saxaabadoo ku khilaafay arrintaa iyadaa lama oga bule cid ku khilaaftay oo tiri waa la soomi karaa ma jirtu le sidaas waxaa kaleeto wuxuu u tiiriyey almundiri waxaan dhihi lahaa ibn wuxuu u tiiriyey zuhri iyo axmed iyo isxaaq buu u tiiriyey inay xaaraam tahay imaam maalik baa isaga rukseeyey xadiiskan gaadhin bay qaarkood leeyihin imaamu shaafici isagu laba ra'yi buu ka leeyahay ra'yi wuxuu leeyahay laa yatabayanu lii an anhaa can sawmi yowmi اljumucati ila cala alikhtiyaar maalinta jumcada in la soomo inaan reebo ilama muuqata buu yidhi ilaa ikhtiyaar ninkii rabo un hade ninkii rabo inuu iska daayo mooye laakiin inaan reebo ilama muuqata buu yidhi shaafici waa qwl qowlashiisa ka mid a ah qowl kale waxaa laga soo guuriyaa inuu karaahaystay qowlkaa dambe ayayna saxiixiyaan mutaakhiriinta madhabka shaaficiyadu inuu karaahaysan jiray imaam shaafici caleyh raxmatullah in lagu khaas yeelo maalinta jumcada soon lagu khaas yeelo ayib waana madhabka imaam axmed iyo keyrkii aimadu u badan yihiin inay makruuh tahay qaarna taxriim bay gaadhsiinayaan taxriimkaana sawaab ayib tirmidi wuxuu soo saaray iyo ibnu maajah min xadiidi cabdillahi mascuud xadiis daahirkiisa aada mooddo inuu ka hor imaanayo kan oo wuxuu leeyahay kaana rasuulu lahi sal lay slam yasuumu min gurati kulli shahrin alaata ayaam bil kasta bilowgeeda nebigu wuxuu ka soomi jiray saddex beri wa qalamaa yuftiru yowma aljumuca oo yaftur waxaana aad u yaraan jirtay maalinta jumcada inuu afuro tirmidi wuu taxsiiniyey xadiidkaas sheekh albaanina wuu taxsiiniyey laakiin xadiidka waxaa lagu cileeyey waqfi sanadkiisana maqaal baa ku jira aahirkiisuna axaadiista horuu khilaafsanya marka in la daciifiyo oo cilooyinka lagu daciifiyo iyo in haddii uu sugnaado isagii axaadiistaa kale laysku waafajiyo mise laysku waafajinayaa nebigu wuxuu yidhi xadiisku waxaa yaraan jirtayba inuu jumcada afuro xadiistii horen soo marnana maxay tihi ha ku khaas yeelina waxaa lagu jamcin karaa marka sax xadiiskani siduu soo sheegayo wuu soomi jiray laakiin muusan ku khaas yeeli jirin axaadiistii hore maxay tilmaantay khaas yeelidda kana muxuu sheegay inuu soomi jiray waxaa marka lagu jamcin karaa sax wuu soomi jiray laakiin ama khamiistuu la soomi jiray ama sabtiduu la soomi jiray xadiiskani marka axaadiistaasi kama hor imaanaya sidaa marka laysu waafajiyo mana keenayso inuu nebigu sal lay wasalam maalinta jumcada soon ku khaas yeeli jiray ma keenayso haddii macnaha lagu xambaarana xadiidka kuwa kale ka xoog badanaya oo markaasi darishaduu ka baxaya man ayb wa canhu waxaa laga warinaya abu hurayra radia allahu canhu ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yidhi idaa goortii intasafa idaa goortii intasafa uu kala badhmo shacbaanu shacbaan markuu kala bartanka uu joogo oo uu nis noqdo falaa tasawmuu ha sawmina bisha shacbaan hadday kala barhka gaadho oo shan iyo toban ay gaadho falaa tasumuu ha sawmina rawaha waxaa wariyey alkhamsatu shantii baa wariyey axmed iyo afarta ahlu sunanka ah wastankarahu xadiidka waxaa inkiray axmedu axmed baa inkiray imaamu axmed ayaa xadiidkaa inkiray oo wuu daciifiyey macnaha ayib xadiidka odhanaya shacbaan hadday shan iyo toban gaadho wixii ka dambeeya ha soomina ilaa ramadaan laga gaadho dee ramadaan markaa soonkeeda aad gashaan xadiidkaasi aad baa laysugu haystaa sixadiisa ma sugan yahay mise ma sugan aimadii hore ee xadiidka mutaqadimiinta ah badankood way daciifiyeen imaam axmed baa ka mid a ah. waxaa ka mid a ah sheekhiisii cabdiraxmaan ibnu mahdi imaamkii naaqidka waxaa ka mid a ah abu zurcat araazi waxaa ka mid a ah uqayli alimaam alcuqayli waxaa ka mid a ah ibnu maciin waxaa ka mid a ragga daciifiye abubakr alasram ardayga imaam axmed waxaa ka mid a ibnu rajab aimadaasi waxay caan ku yihiin waa a'imadii lagu yaqaanay cilmigii la ydhahdo cilmu lcilal axaadiista ciladaha gala iyo cudurrada gala raggii caanka ku haya takhasuska u lahaa waana mutaqadimiintii raggaasi waxay dhaheen xadiidku waa daciif ayib dacfigiisana waxay u cuskadeen laba arrimood waa midda koowaadee nin la yidhahdo alcalaa ibni cabdiraxmaan oo maqaal ku jiro ayaa la tafarudoo la gooni noqday waa midda labaade wuxuu khilaafay axaadiis ka xoog badan oo fara badan oo inoo soo socda oo ku tusaya shacbaan shan iyo tobankeeda wixii ka dambeeyay in la soomi karo axaadiis ku cad ayuu khilaafay maca ana fiihi tafarud marka maxaa la yidhahdaa shaad baa la marka shuduud bay marka ku xukumeen xadiidka haddii shuduudkiisa la xukumana sixatu sanadihi waxba u tari mayso sanadkiisii rijaalkiisu inay iqaad yihiin oo sanadkiisu asaxo waxba u faa'iideyn mayso mar hadduu shaad yahay leanna shaadku waa xagga ama sanadka ama matnigu u noqono xadiidkan waxaa lagu haystaa mukhaalafo sanadkiisa asax waxba tari mayso marka rag baa saxiixiyey aan raggaa hore u dhigmin oo ragga saxiixa waxaa ka mid ah alxaakim waxaa ka mid ah imaam tirmidi ibnu xibbaan taxaawi ibnu xasmi ibnu cabdilbar ibnu casaakir iyo keyrkood sheekh albani way saxiixiyeen laakiin raggan dambe iyo ragga hore markaa isu fiirisay isuma dhigmaan ragga hore waa aimadii hore waaweynaa cilalka ragganina ma gaadhi karaan xagga aqoonta xadiiska marka la yihahdo xadiidku marka waxay u badan tahay inuu daciif yahay dacfigiisuna wuxuu ka imaanayaa dhanka shuduudka iyo mukhaalafada ma aha dhanka sanadka wuxuu khilaafsan yahay axaadiis fara badan waxaa ka mid ah xadiista uu khilaafsan yahay xadiiu caaisha fi saxiixayn isagoo ciladii ku jirta buu haddana wuxuu khilaafsan yahay axaadiis fara badan waxaa ka mid ah xadiiu caaisha fi saxiixayn waxay tihi ma ra'aytu yani maa ra'aytu akara minhu siyaaman fii shacbaana nebiga sal lay slam weligey ma arkan bay tihi xilli uu ka soom badan yahay bisha shacbaan bay tihi muslim riwaayadiisu iyada waxay leedahay caaisha kaana yasuumu shacbaana kullahu kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan bisha shacbaan dhammaanteed wuu soomi jiray wax yar mooye inteeda kale waa soomi jiray axiixaynka ku yaalla xadiisku haddii lagu yidhahdo wax yar mooye inteeda kale waa soomi jiray qacan shan iyo tobanka dambe wuu soomi jiray baa ku jirta soo saas ma xadiiku saxiixayn buu marka ku yaalla ayib waxaa ka mid ah xadiidu umu salama cinda abi daawuud oo waxay leedahay lam yakun yasuumu min asanati shahran taamman ila shacbaan yasiluhu biramadaan sanadka bil uu dhammaanteed wada soomi jirtay ma jirto ilaa shacbaan mooye oo ramadaan buu ku xidhiidhin jiray isaguna soo kuma cabo waa xadii saxiixa ah isaguna waxaa ka mid a xadiidu abu hurayra fi saxiixayn isagana mafhuumkiisa uu nabigu yuri sal ly slam laa taqadamuu sawma ramadaana biyowmin walaa yowmayn bisha ramadaan soonkeeda ha ka hormarinina maalin ama laba beri soonkooda ha kala hormarina ila an yakuuna sawmun yasuumuhu rajulu falyasum dalika sawm ilaa inuu yahay soon ruuxu uu horay ugu soo socdayo oo ku soo hagaagay ramadaan maalin ama laba beri markay ka laabantahay tahay markaasa iska sooma xadiisku hadduu yidhi marka soon maalinka ka horeeya ama labada beriye ka horeysa ha soomina maxaa laga fahmaya ya wixii labadaa beri ka horreeyey in la soomi karo oo shacbaan shan iyo tobankeeda ka dambeeyey soo saas ma asaguna fi saxiixayn buu ku yaalla axaadiistaasoo dhan buu marka xadiiskani khilaafsan yahay axaadiistaasoo dhan buu khilaafsan yahay taas daraaddeed buu asram wuxuu leeyahay abubakr alasram ardaygii imaam axmed caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay alaxaadiiu kulluha tukhaalifu buu axaadiisto dhan baa khilaafsan bu xadiiska saas man ayib yani xadiistaa khilaafsan hadduu yidhahdo cillana uga dhigo bimacnaa shuduud buu tilmaamaya waana sida imaam axmed caleyh raxmat ullah imaamu muxuu ahay tirmidi baa isagu wuxuu isku dayay xadiiskan inuu sugo isagiiyo axaadiistana iswaafajiyo oo jamciyo macnaha xoogaa wuxuu isugu soo dhoweeyey oo yidhi xadiidkan waxaa laga wadaa ida intasafa shacbaanu falaa tasuumu waxaa laga wadaa haddii ruuxa qasadkiisu ay tahay ramadaan uun ula jeedo ramadaan baa soo dhowaatay uun hadduu ula jeedo markaasuu xadiidkani ku saabsanya hadduusan ula jeedinoo ramadaan yani baa soo dhowaatay soonkaga hortag oo ku soo dhoweey oo soon sunna ah, macnaha waxoogaa uuna ula jeedinna markaa waa la soomi karaa axaadiista kale kutusaysa saasuu imaamu tirmidi ku jamciyey jamcaasi waxoogaa hadduu socon karo ma xumaadeen laakiin aimadu khaasatan mutaqadimiintii waxay u badan yihiin xadiidku inuu daciif xadiisku hadduu daciif noqdona waxaa inoo nabadgelaya axaadiistii kale ee sheegaysay shacbaan shan iyo tobankeeda kadib in la soomi karo waxaa ina qabsanaya markaa markay maalin ama laba beri ka laaban tahay markaasaad xadiikii haddaynu soo marnay baan kutusi uma soomi kartid allahuma soonaad horey u soo lahaan jirta ina waafaqda mooye saasmansamaa binti busrin radi allahu canha ana rasuula lahi sal lay waslam qaala wuxuu yihi laa tasuumuu ha soomina yowma asabti maalinta sabtida ilaa fii ma shay dhexdii mooye ifturida la waajibiyey calaykum korkiina laydinku waajibiyey mooye fain lam yajid hadduusan helin axadukum midkiin ilaa lixaa'a cinabin cinab diirkii mooye cinab qubkiisa ama diirkiisa mooye wax kale hadduusan helin aw cuuda shajaratin ama geed laantii mooye wax kale hadduusan qori laan iyo laan ka mida geed falyamduqhaa ha calaliyo ha ruugo fain lam yajid hadduusan axadukum midkiin ilaa lixaaa cinabin cinab yani qisharkiisa qishriga macnaa waxa waa waa qubka ama muxuu ahaaye waxaa kaloo la yidhaahdaa yani geedka cale muxuu ahaaye maydhaxdiisa aw cuuda shajaratin ama geed laantii ama qorigiisa mooye wax kale hadduusan helin oo wuxuu dhadhayaba ku afraba uu waayeba wuxuu ku afraba hadduu waayo qori muxuu ahay cinabka qasharkiisa w wax kaleba hadduu waayaba falyamduqha iyaga ha calaliyo ha ruugo oo ha ku afura w man waxaa wariye xadiidka alhamsatu shantii baa wariyey warijaaluhu rijaashiis raggiisana ragga warinayana iqaatan waa rag lagu kalsoon yahay rijaasha sanadku waa rag iqaada ilaa laakiinse anahu xadiidku mudaribun ilaa lagusa noqon yahay anahu xadiidku mudaribun waa xadiis iskhilaafsan yahay khilaaf ku jiro mudaribku waa xadiis isbaraanbarayo sanadkiisaa laisku khilaafsanya waqad ankarahu waxaana inkiray xadiidkaas maalikun imaamu maalik baa inkiray imaam maalik xadiidku inuu mudarib yahay horta waxaa sheegay alimaamu nasaa iyo keyrkiiba ikhtilaaf baa ku jira dhaheen aan la kala xoojin karin oon la kala rajixi karin saas daraaddeed waa daciif leanna haddii la yihahdo mudarib waa daciif waa nooc anwaacda daciif ka mid idiraabkana maxaa la yidhahdaa xadiisku inuu iskhilaafo wejiyo aan lana jamcin karin lana kala rajixi karin yuu isku khilaafaya mar haddii lana jamcin kari waayo lana la kala xoojin kari waayo waxa weeyaan nooc daciifka ka mida weyaan waa laga tawaqufaya daraabka kaasa lal imaam nasaa-i iyo keyrka wuxu waa mudarib macnaa waa daciif waay waqad ankarahu waxaa inkiray ooba diidayo maalikun maalik baa diiday alimaamu maalik caleyh raxmat wuxuu yihi haadaa kadib buuri waaba been bu yidhi xadiiskan waxba kama jiro waaba been buui yani kadib hadduu yidhahdo bimacna waa mawduuc waa been abuurad buui nebigu waa lagu been abuurtay wax jira maaha <clears throat> wa qaala abu daawuuda abu daawuud wuxuu yidhi huwa xadiidku mansuukhun waa la nasakhay haddii mansuukh u ku yidhaahdo bimacnaa xadiidka sixadiisa wuu sugaya laakiin wuxuu ka doodayaa dilaaladiisa iyo xukunkiisuu ka doodaya lanna nasi goormuu yimaadaa markuu nasku sugan yahay wuxuu leeyahy marka naska xadiisku waa sugan yahay laakiin xukunkiisa waa la bedelayo axaadiis kalea ka dambaysa oo xukunkiisa nasakday oo bedeshay ayb ninka la yidhaahdo eh, alimaam ibnu xajar asagana waxaa ka muuqata inuu xadiiska daciifinayo waana sidaas xadiidkan waxaa inkiray a'imadii xadiidkaee mutaqadimiinta rag badan oo ka mid a ah. imaam waa kaan sheegnay wuu daciif maalik wuxuu yidhi waaba kadib waa beenba ragga inkiray waxaa ka mida xadiidkan yaxya ibnu saciid alqataan waxaa ka mida imaamu axmed caleyh raxmatullah oo shuduud iyo mukhaalafo ku xilleeyey waxaa ka mida alimaamu alwsaaci imaamu ahli shaam oo isagana yidhi maa ziltu lahu kaatiman xataa ra'aytuhu intashara kama zuulin buui xadiidkan inaan qarinhayey saan u qarinhayey uba waxaan arkay bui isagoo faafay marka dambe saanu lahan dadka ka qarin dadka wuxuu uga qarinayaa xadiisahaan buusan u haysanin kadalika shuduudkiisa xadiidku inuu shaad yahay ibnu qayim iyo ibnu taymiya iyo keyrkoodba way iyaguna way u iilanayaan xadiidkani inuusan sugnayn xadiidu samaa oo waxay leeyihiin wuxuu khilaafsan yahay axaadiis xoog badan ayb axaadiis xoog badan qaarna ibdiraab bay ku cilayaan intaynaan gaadhin culimada xadiidka sugtay ciladaha lagu cileeyey waa laisku dayay in laga jawaabo cilada ugu horeysaoo lagu sheegay xadiidku inuu mudarib yahay waxaa ka jawaabay alimaam daara quni iyo cabdlxaqi ishbili waana xaano baxi aad u qiimo badan ka sameeyey asheikh alalbani caleyh raxmat ullah fi lirwa waa baxiga u qiimo badane xadiiska uu ka qoray waxay tawasuleen oo isku raaceen idiraabka la sheegayo xadiidka ikhtilaafka laisku khilaafsan yahay duruqdu masina way kala xoog badan tahay ariiqa xooga badanna waa kan samaa bintu busrin oo ukhtu cabdillahi bni busrin ah xadiiska inay warinayso kaasaa rajaxan bay dhahay duruqdu haddii la kala rajixi karo mid xoog badan yahayna xadiiska mudarib lama yidhaha markaasay mareenoo cilladaa saasay kaga jawaben waana saas idiraabku waa kala xoog badan tahay duruqdu idiraabku markaas isaga waa laga xoog badan yahay tan imaamu maalik uu yidhi xadiisku waa beenna waxaa ka jawaabay alimaamu nawowi oo wuxuu yidhi hada alqawlu laa yuqbalu min maalikin imaamu maalik warkaa laga yeeli maayo faqad saxaxahu la'ima xadiidka imaamyaha saxiixi buu aimo fara badan baa saxiixisay maalig inuu iska yidhahdo un waa been waxay u baahan tahay inuu burhaanteeda la yimaado imaam maaligna halkaasaa la mariyey ayb alimaam abu daawuud oo yidhi waa mansuukh oo xukumkiisa waa la bedelayna asagana alimaamu nawowi baa ka jawaabo wuxuu yidhi laa daliila calaa dalika wax daliiloo naskhiga loo hayo ma jiro markii naska laleeyahay waa la naskhay waa in la helo naskii naskhay sababkii mxu naskigiina waa inuu cadyaho la helo marka wuxuu leeyahay daliil ma leh abu daawuud waa la naskhay buu iska yidhi mooye laakiin muusan cadaynin yaa naskhay seese loo naskhay saas man ayadana <clears throat> saasaa looga jawaabay laakiin midda jawaabteedu ay adag tahay ba waxay tahay xadiidku wuxuu khilaafsan yahay axaadiis fara badan oo ka xoog badan oo ay a'immadii mutaqadimiintii salafkii iyo muxadisiintu ay mareenoo ay leeyihiin taqriiban waa laga xoog badan yahay xadiiskan waa markaan u tagno macnihiis xadiidkaas <coughs> waxaa sugay oo saxiixiyey oo inuu sugan sugan yahay sheegay alimaam alxaakim ibnu khusayma ibni xibbaan adiya almaqdasi fi lmukhtaar ibnu sakan waxaa taxsiiniyey alimaam tirmidi waxaa saxiixiyey sheikhu lalbani baxi aad u qiimo badan oo uu ku kitaabkiisa irwaa kadalika kutubtiisa saxiixada iyo taawulminaha iyo kulli wuu ku leeyahay badan buu ku oo xadiiskan uu kaga hadlay shekhualbani aleyh amatullah warka murtidiisu waxa weeye xadiidu samaa bintu busrin oo maalinta sabtidaa hasoomina leh wax kale haddaad weydaanna qolofta cinabka ama qori mooye wax kale haddaad weydaanna ku afura xadiiska macnaha sheegaya ka xadiis ahaan sanad ahaan waa u sugan yahay sanad ahaan waa u sugan yahay culimmadu marka waxay mareen xadiiska marka macnihiisa laga hadlayo ama xukunkiisa laga hadlayo waxay mareen masaalig dhowr ah xoogaa inaan isdul taagnaan jeclahay xadiidkan leannahu xoogaa wuxuu noqday yacni masaladan soonka maalinta sabtida ah waxay noqotay masaa-isha mashhuurka ahee aada loo itaareeyo xoogaa marka bal inaan isyaro dultaagnaan jeclahay xadiidkan samabiti busrin oo maalinta soon sabtida soonkeeda diidayahay culimmadu waxay mareen dhowr dariiq bay mareen ka hadalkiisa dariiq waa kan soo sheegnayoo in la daciifiyo wey sidaana waxaa maray culimmadii aan soo sheegnay oo a'immadii salafka ee xadiiska rag badan oo ka mid a ah. nasaa'i imaamu maalik awzaaci xataa zuhri baa ku jira xataa zuhri baa ku jira raggaaso dhan baa diiday yaxya ibnu saciidin alkhataan imaamu axmed raggaasi xadiiska waxay u arkeen inuusan sugnayn ayib haddiisan xadiisku agtooda ka sunnayn sugnayn maxay qabaan marka fiqihi ahaan iyo xugum ahaan waxay qabaan maalinta sabtida in la soomi karo adoon wax kale raacininoo maalin ka hormarinin kana dambaysan keligeed inaad soomi karto leanna xadiiskii baan agtooda kaba asixinba maba jiril xadiiskani halkaas aimo badan oo aimadii sunadii xadiidka halkaa maray ayib qolo kale waxay leeyihiin xadiisku waa sugan yahay waa qolyahaan soo sheegnay qolyaha xadiidka sugaya ayaa marka macnihiisii iyo xukumku faa'iideynaya isku khilaafeen qole waxay yidhahdeen xadiisku waa sugan yahy lakiin waa mansuuq oo xukunkiisa waa la bedelay oo maxaa bedelay xadiidka umusalame inoo soo socday iyo keyrkii baa bedelayo xukunkani wuu horreeyey waxay ahayd xilligu nebigu magaalada madiine yimid isagoo soo hijrooday yahuud baa deganayd yahuud hadday degan tahayna nebiga waxaa la amray markii ugu horreysa uu yimid meesha inuu waxyaalo badan ku waafaqo waxyaaluhu ku waafaqay waxaa ka mid ahayd maalinta sabtida inaan la soomin leanna yahuud baa weynayn jirtay oy ciid u ahay sooma ayib maalintaasi soon la'aanteeda yahuud muwaafaqaadkiibuu ka mid ahaa laakiin waxaa ka dambaysay inuu nebigu khilaafay oo uu soomay xadiidka inoo soo socdaana sheegaya taasayna daliilu naski ka dhigeen daliilu naskhi taasay ka dhigeen waana ra'yiga imaam abu daawuud iyo khayrkii ay mareen oo xadiidkani waa mansuukh bay dhaheen ra'yigoodu marka wuxuu noqonayaa maalinta sabtida waa la soomi karaa iyadoo mufrad ah iyadoo he aan maalina laga horraysiinin maalin laga dambaysinin keligeed baa la soomi karaa qoladii hore waxay ka doodsanaayeen xadiidka sugnaantiisa qoladan dambena xadiidku waa sugan yihiin bay qabaan laakiin waxay ka doodsan yihiin xugunkiisa uu ku tusayo weli ma jiraan mise waa la bedelay waa la bedelay bay laakiin natiijada labada qole waxay isla imaanayaan waa la soomi karaa isagoo keligiia sabtido keligeedaa la soomi karaa labadaasay isugu imaanayaan macna labadooda ayib qolo kale waxay yidhahdeen <clears throat> xadiisku waa sugan yahay laakiin axaadiis baa ka soo horjeeda oo ku haysata soonka maalinta sadkida xadiiskan iyo axaadiista ka soo horjeedee bannaynaysa maalinta sabtida in la soomi karo aan iswaafajinno inaan qaarna ka tegin qaarna qaadanin sida saxda ah nusuusta daahirkeedu hadduu istacaarudo in layswaafajiyaa la rabaa haddii layswaafajino la jamcin kari waayena markaasi in la aado naski la aado haddii naski la waayo in markaa lakala rajaxo marka intaynaan naski iyo tarjiix midna ukicin horta aan jamcino macnaha ay isugu imaan karaan aan raadino axaadiista ka hor imaanaysa waa tee baa la axaadiis badan baa ka hor imaanaysa oo xadiiska ku haysata maalinta sabtida soonkeeda maxaa ka mid a ah? xadiidkii juwayriyatu bintu xaarisan soo marnay sooma xadiiskii aynu soo marnay juwayriyat bintu xaaris ee nebigu uu arkay iyadoo sooman maalin jumcaha shalay ma soontay maya berri ma soomi rabtaa maya afar buu ku yidhi jumcada maalinta ka dambaysa maxay tahay ya sabti sooma gabadho hadday dhihi lahayd berri waan soomi rabaa oo sabtidoo jumcada waan ku dari rabaa soo nebigu sal lay slam ma ogolaadeen ilan su-aasha laasimkeedaa saas sooma ayib xadiiskaasi saxiixu ku yaalla waxaa ka mid a ah xadiiska abu hureyre haddaan soo marnay laa yasuumanna axadukum yowma aljumucati ila an yasuuma yowman qablahu aw yowman bacdahu yawman bacdahu waa maalintee waay soo sabti maa isaguna sabtida waa ku haystaa soomkeeda saas man in la soomi karu kutusaya xadiiu juwayriya in la soomi karuu kutusaya waxaa ka mid a sidoo kaleeto xadiidkii junaada aan sheegaynay isaguna sugan nebigu sal ly slam wuxu hi hadaad barri soomaysaan oo jumcada ku daraysaan sabtida dhib male iyadana sidoo kale isaw xadiistaasoo dhan baa kutusaysa waxaa ka mid a xadiis ka soo horjeeda xadiiska kan ku xiga inoo soo socda ee inoo imaan doona min xadiidi ummi salama oo isagana sixadiisa aan ka hadli doono xadiistaasoo dhan hadday ka soo horjeedo oy kutusayso maalinta sabtida in la soomi karo xadiiskanana yidhi lama soomi karo oo ha soomina culimmada ra'yigan hadda aan sheegayna qabta waxay yidhahdeen labada xadiis aan iswaafajinno seen isku waafajinaa waxaan isku waafajinaynaa xadiidka samaa bintu musrin ee yaan la soomin leh waxaa laga wadaa maalinta sabtida keligeed ha soomina keligeed soona ku khaas yeelina sidii jumcado kale axaadiistan kalena waxay kutusaysaa haddii jumcada lala soomo inaysan dhib lahayn haddii axadda lala soomona inaysan dhib lahayn saas daraaddeed nahyiga waxaan ku khaas yeelaynaa iyo reebidda xaalada maalinta sabtida keliya la soomo markaasaa xadiidkani ku saabsan yahay axaadiista kalee fasaxday ee ogolaatayna waxaan ku xambaaraynaa haddii maalin laga hormariyo ama maalin laga dambaysiiyo sidaasay ku jamciyeen jamaahiiru alculamaa culimmada badankood intii xadiidkan sugtay badankoodu khaasatan mutaqadimiintii labada axaadiis saasay ku jamciyeen waxayna yidhahdeen waa la soomi karaa maalinta sabtida ah haddii maalin laga hormariyo ama maalin laga dambaysiiyo haddaad kutubtii mutaqadimiinta akridaanna ra'yigaasay marayaan bal abu daawuud sunankiisa akhriya oo tirmidi akhriya oo taxaawi fii sharxi macaani alaahaar akhriya oo baqawi fi sunna akhriya oo mutaqadimiintii intii xadiiskan soo qaadayba waxay ku fasireen yaa imaa inay daciifiyaan yaa imaa inay ku xambaaraan waa xaaladda sabtida lagu kaas yeelo soonka halkaa inay ku ambaaraan ayb waana say u badan yihiin jumhuurtoodu halkaasi mare intii xadiiska sugtay intii daciifisay daciifisay ayb qolo kaloo waxaa jirta waa ra'yiga saddexaade tidhi maalinta sabtida ah lama soomi karo ama maalin ka hormari ama ka dambaysay waaba xaaraanba waa xaaraan ra'yigaas dhahayo maalinta sabtida ah in la soomaayo waa xaaraam ama maalin ka hormari ama ka dambaysiye ra'yiga sheekh albani baa ku tegay wax uga horreeyeyna ma arkin asheikh alalbani caleyh raxmatullahi ra'yigaa wax uga horreeyey oo aimmadii mutaqadimiinta oo sidaa u tasriixiyey u caddeeyey maalinta sabtida inaan sinaba loo soobi karin sinaba inaan loo soobi karin wax albaani uga horreeyey fiqiga iyo istinbaadka ma arkin aleelaha hadday ka tegi weydo alimaamu taxaawi fii macaani alaahaar buu wuxuu soo guuriyey hadal muxtamiloo odhanaya qowm baa karaahaystay maalinta sabtida soonkeeda waa hadal muxtamil ah ifraad miyaa loola jeedaa mise wuxuu ula jeedaa mulaqan waa muxtamil mid labaadun buu soo guuriyey qowm saddexaad ma keenin hadalkaa muxtamilkee taxaawi marka laga reebo a'immadii hore nin ka midoo maray ra'yigaa ma arkin ciddii aragtayna waa nagu kaalmayn karta sheekh albaani ra'yigaa markuu maray markaad baxsigiisa dhowr meelooda kutubtiisa ka miduu ku yaalla xadiiskan uu kaga hadlay waxaad arkaysaa khulaasada sheekhu uu maray waxa weeyaan xadiidka samaa binta busrin ayuu ka rajaxay axaadiista kale isagu jamc buu ku magacaabay laakiin tarjiix waay qawaaciddii tarjiixu isticmaalay sida maala alqowlu muqadamun cala alficli iyo waa qawaacidu tarjiix maala alxaadiru muqadamun cala almubiix oo kale waa min qawaacid tarjiix isaguna jamc buu sheeku ka dhigay jamcna maaha waa tarjiix tarjiixna lama maro inta jamc suuroobi karo jamca saxda ana waa jamcii aimada ka soo sheegnay mutaqadimiinta iyo weliba mutaahiriinta aimada mucaasiriintuna sidoo kale waa ku khilaafsan yihiin sheekh albani ra'yiga isaga sheekh ibnu baaz ibnu cuthaymiin aimadu sunnada waa ku khilaafsan yihin ra'yigaasi marka sida iila muuqataayo wuxuu weyaan waa ra'yi shaad ah mas'aladuna xadiis uma noqonayse fiqhi iyo istimbaad bay u noqonaysaa fahm iyo istimbaad bay u noqonaysaa fahm iyo istimbaad hadday u noqotana fahamkii iyo istimbaadkii salafka iyo mutaqadimiinta ayaa ka awlaysan fahamka iyo istimbaadka mutaahiriinta dacka can lmucaasiriin mucaasiriin iska badaaye mutaahiriintii ra'yigoodii iyo fiqigooda waxaa ka awlaysan fiqhigii iyo fahmkii mutaqadimiinta haasatan salafka saas daraaddeed baa waxaan leenahay ra'yigaasi waa ra'yi laga sawaabsan yahay in la yidhaahdo sinaba looma soobi karo maalinta sabtida waa ra'yi laga sawaabsan yahay albani keliyaan anugu ku arkay ciddii haysa wax albaani uga horreysa falyuscifna bihi hanugu kaalme nagu kaalme hadday sidaa masaladu tahay sheekhu imaam kaana min imaam min a'immati sunna fiqigiisi istimbaadkiisi aqoontiisa xadiidka laa yunaasac fiih laakiin kana raximah llahu tacala raxmatan waasica kaana yuxaaribu taqliid aad buu ula dagaalami jiray taqliidka inuu layska daba dhigto la hahdo sheekh hebel baa yidhi wakadalika a'imadii ka horraysay ee sunnaduna sidiisoo kale ahaayeenoo taqliidka way la dagaalami jireen waxaa ka mid ah cibaaraadka caanka uu ku ahaa alcilmu laa yaqbal aljumuud inuu meel layskaga qallifo oo meel lagu ingego cilmigu ma aqbal udhihi jir raximah llahu taala waa dariiqii aimada lagu yaqaana waay mar hadday sidaas tahay mas'alada sheekh albani calayhi raxmat ullah waa lagaga xoog badan yahay naqlan iyo istinbaatan labadaba waa lagaga xoog badan yahay hadday sidaas tahay adiga hadduu kula qumanaado ra'yiga sheekh albani dadka ku qasbay ha ku qasbay ra'yiga sheekh albani istinbaadkiisa ikhtiyaarkiisa hadduu kula qumanaado ha ku qasbin dadka oo dad fara badanoo soonka laga furay baad arkaysa jabi baa laleeya soonka war maxaa soonka u jabinaya haddaad jabin weyda mubtadic baad war maxaase bidcadii wax akhriyaysa hadda sunnadii baad khilaaf yani waxa wey buxuusta sheekh albaani mooye wax kale inuusan arkin baad dhici karaysa ruuxa isaga waxaa fiican marka haddaad wax baari kartana masalada ka salgaa oo ururi maxaa laga yidhi qadiiman wa xadiian maxaa kusoo arooray haddii aadan wax baadhi karin ood taqliidinaysana afadali intaad mucaasir taqliidin lahayd mahmaa kaanat darajatuhu waxaad taqliidisaa a'immadii sunnada ee mutaqadimiinta iyo salafkii taqliidi haddaad cidii taqliidinayso sooma masalada marka waxaan jeclahay xajmigeeda in la siiyo waxaa laga dhigay waayahan dambe miisaan ka mid ah lagu garto sunniga iyo mubtadica lagu kala garto oo waxaaba bilaabatay ruux maalin sabtiya sooman haddii la arko in la yidhahdo bidcaad gashay oo dadka la afuriyo oo laga dhigo muxuu ahay miisaan laga dhigo masaladuna dhanka kale u xoog badan tahay shaki male shaki male dhanka kale u xoog badan tahay baxsi baan ka diyaariyey waa dhexe taqriiban ilaa toddobaatan safxa ahaa laakiin wuu iga lumay masalade wuu iga lumay mar dambaan haddana wax ururin isku dayey almuhim waxa wey masaladu dhankaasi u xoog badan tahay ninkii ra'yiga sheekh albaani ikhtiyaarkiisa ku qanacsanowna ictibaarkii ikhtiyaarka iyo fiqiga istinbaadka aimada kale ee sheekh albaani khilaafsan dadkana ha ku xambaarin hana ku qasbin masale noocaasoo kale ah oo ijtihaadiye ah ikhtiyaar mucayano dadka ha ku qasbin wabilahi towfiiq masaladaas intaas wacan ummi salama ani laftiisa masalada laba ra'yi buu ka leeyahay ra'yi wuxuu ku waafaqsan yahay jumhuurta oo waa ra'yigiisii hore oo sabtida haddii maalin laga hormariyo ama laga dambaysiyo in la soomi karo sidaana axaadiista lagu jamciyo waa ra'yigiisii hore wey wuxuuna ku taqriiriyey dhowr kutubtiisa ka mid ah oo laga yaabo inay idinku dhow yahay irwaau lkhaliilka ra'yiga labaad ee uu dambeeyey sheekhu uu qaatay wuxuu ahaa inaan sina loo soomi karin oo kan dambeen hadda ka hadlaynaya marka ra'yuhu oo jumhuurta waafaqsan baa ka sawaabsan ra'yiga markuu keli la noqo saas macana sidaasaana xadiiska jamceedu uu keenaya sawaabna ah wallahu aclam wacan ummi salmata radi allahu tacala canha ana rasuula allahi sal lay slam rasuulku kaana wuxuu ahaa akara maa yasuumu akara maa yasuumu inta uu soomo ka ugu badan buu ahaa oo min alayaami maalmaha ka mida ah. akara maa yasuumu intuu soomo oo min alayaami maalmaha ka mida ah ywma sabti kaana ywma asabti wa ywma alaxad waxay ahaayeen akara maa yasuumu inta ugu badane uu soomo oo min alayaami maalmaha ka mid maalmaha ugu badane uu soomo nabigu waxay ahaan jirtay sabtidii axad wa kaana wuxuu ahaa nebigu sal lay slam yaquulu mid yidhaahda inahumaa labadoodu yowmaa ciidin waa laba maalmoodoo ciida lilmushrikiina gaaladeed ciiduu yihi inahumaa labadoodu yowma ciidin waa ciid laba maalmoodoo ciida yay u yihiin lilmushrikiina gaalada xaalay u oo maalinta sabtidaana waxaa iska leh yahuudday ciid u tahay maalinta axaddaana nasaaraday ciid u tahay ee christianka ayib wa ana aniguna bu nabig sl lay slam uriidu waxaan doonayaa an ukhaalifahum inaan ku khilaafo inaan ku garmaa lianna ciidda waa feesto waa la nastaa waa la raaxaystaa waa la cunaa waa la cabaa ayagu maadaama sabtidii axadda qolana sabtida ay faysto u tahay cunayona cabbayaan qoladaana waxaan ku khilaafay maalintay faystaynayeen cunayeen cabbayan anigu waan soomi qolada axadda faystaynaysa cunaysa cabaysana soom baan ku khilaafayo waan soomi saas way macnaha ukhaalifumaa saas wey labadooda baa ku garamaray akhraja waxaa wariyey annasaa'iyu nasaa baa wariyey fi lkubraa waxaan horey usoo sheegnay haddii la ilaaqo nasaa baa wariyey haalib waxaa in laga wado fi lmujtabah ama fi sunani suqra sunankiisa yar ee caanka laakiin haddii uu sunanun kusoo saaray waa in la qaydo oo la yidhaahdo fi lkubra xadiiskani marka kuma jiro mujtabaha ee wuxuu ku wariyey fi sunan kubra wasaxaxa waxaa saxiixiyey ibnu khusaymataa saxiixiyey wa haada kanina lafduhu lafdigiisi wey lafdiga halkan inoo yaalana waa lafdiga ibni khusayma qiso dheer buu le xadiiska oo ka horaysa kadalika axmed baa soo saaray xadiidka ibnu xibbaan iyo xaakim bayhaqi iyo ibnu khusayma intuba way wariyeen waxaa saxiixiyey ibnu qusayma kadalika waxaa saxiixiyey xaakim baa saxiixiyey dahabi baa sidoo kale ku waafaqay ibn xibbaan baa saxiixiyey ibnu muflix wuxuu isaguna leeyahay isnaaduhu jayid waxaa taxsiiniyey abulxasan muqataan baa xasan ka dhigay waxaa ka aamusay isagoo saxiixinaya cabdilxaq ishbiili fi laxkaami lkubraa fi laxkaami lwustaana wuu ku daciifiyey ayib xadiiskaasi marka waa xadiis laysku khilaafsan yahay sixadiisi dacfigiisa culimada badankood way saxiixinayaan way sugayaan sheekh albani caleyh raxmat ullah xadiidkan umu salma ee sheegaya ina nebiga soonkiisu sabti axad u badnaa ra'yigiisu waa iskhilaafay yani ra'yigiisu waa iskhilaafay mar wuu taxsiiniyey mar horta wuu daciifiyey irwaaguu ku daciifiyey wuxuu mar kale ku daciifiyey tamaamulminaha wuxuu mar kale ku daciifiyey silsila daciifa waa daciifi mararna wuu taxsiiniyey oo xasan buu ka dhigay wuxuu ku taxsiiniyey maalan tacliiqiisa uu ku leeyahay saxiix ibnu khusayma mar kale wuxuu ku taxsiiniyey tacliiqa uu ku leeyahay xaashiyada irwaau marka marna taxsiini marna yani tadciifi marna waa daciifiye marna waa taxsiini waxaa lagu wareeray shayga sheekha ra'yigiisii u dambeeyey xadiidka ma inuu xasan yahay buu ku tegey oo ugu dambeeyey mise daciifintaa dambeysay kutubtiisa markaad rogrugto waxoogaa waad ku wareeri waxaan arkay saliimu lhilaali kitaabkiisa almanaahi wuxuu leeyahay xukumkii ugu dambeeye nebigu waxaan dhihi lahaa xukumkii ugu dambeeyey sheekh albaani oo ka qaatay wuxuu ahaa inuu taxsiiniyey saasuu leeyahy saliimulhilaali haddii ay sidaa noqoto xadiidkanna uu xasan noqdo ama uu saxiix noqdo wuxuu ka mid yahay axaadiista ka hor imaanaysa xadiidkii aan hadda soo marnay sooma samaa si toosaa uga hor imaanaysa oo nebigu wuxuu soomi jiray sabtida iyo iyo axadda sabtida yaan la soomin maxay kutusaa marka xadiiskan marka lala jamciyo sabtida marka la diidanya waa haddaan axadda lala soomin axaadiistii horena maxay isfaa'idaystay haddii jimcada lala soomay soomaynayna baas lahayn halkaasa waxaa ka soo baxaya haddii ama axadda lala soomo ama jimcada ka horey lala soomo inaysan baas lahayn sidaasay marka xadiisu isugu imaanaysa xadiikanna xadis laysu khilaafsan xadiis <clears throat> oo waxay leeyihiin qolyaha diidan laba ninoo cabdulahi bni muxamed iyo aabihi muxamed oo labadoodaba majhuuliina ku jirta cabdulaahiga xoogaa isaga waa ronya oo maalan ibnu maciin wuxuu leeya waa wasat ibnu xibaan iqaadkiisu ku sheegay dahabina waa iquu leeyahy isaga waa markuu yidhi xadiiskiisu xasan buu noqon karaa laakiin aabbihii muxamed ayaan loo haynin wax tawfiiqiyey oo waa majhuululxaal majhuululxaal ha ahaadee sanadka ninka ku jira ciladiisu hadday majhuululxaal ay tahay wuu kabmi karaa axaadiistii kale kutusaysay marka in sabtida la soomi karo een soo sheegnay baa xadiidkan xoojinayso sidaasuu markuu ugu yidhaha xasanku noqonaya oo cilladaa ku jirta cillo sanadka hama noqota laakiin matnigiisa macnaha uu kutusayo sabtida in la soomi karaa axaadiistii sixaaxa en soo marnay baan kutusay wabitaaliya xasan buu noqonaya hadduusan saxiixba kor u aadin halkaasayna culimmadu saxiixinaya ay macnaha fiirinayaan ayib shawaahidiisu ku xogeysanaya warka murtadiisa isku soo ururiye axaadiista markaad isu keento khulaasada ugu fiicane kaaga soo baxaysa sabtida soon ha ku khaas yeelin waay sidaadan jamcadaba soon ugu khaas yeelin jumcada haddaad maalin ka hormariso waad soomi kartaa haddaad maalin ka dambeey la soomaysana waad soomi kartaa sabtiguna waa sidoo kale haddaad maalin ka horeeyo la soonto oo jumcada lasoo soo soonto waad soomi kartaa haddaad axadda la soomaysana waad soomi kartaa laakiin keligeed soon ha ku qaasiyeen khulaasadii warka murtidiisu halkaas isugu imaanaya sida xooga badan hadal badan iyo war badan markii laga yimaado wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slam nahaa wuxuu reebay can sawmi yowmi carafa maalinta carafa soonkeeda bicarafata carafa lagu soomo maalinta carafa oo maalinta sagaalka bisha dilxija in banka carafa adoo joogo xaaji ah aada banka ku soonto nabigu waa reeb raba waxaa wariyey alhamsatu shantii baa wariyey <coughs> hayru tirmidiyi tirmidi mooye hamsadii baa wariyey hayr atirmidiyi tirmidi mooye shanti kalea wariyey yani waxa wey afarta kale ayaa wariye w mana nasaa-i fi lkubraa buu ku wariyey ayb waxaa kaloo soo saaray xaakim iyo bayhaqi iyo axaawi fi macaani aaaar wasaxaxa waxaana saxiixiyey ibnu khusayma walxaakim dahabina waa ku waafaqay wastankarahu waxaa inkiray xadiidkan alcuqayliyu baa inkiray fi acafaa wey mana kitaabkiisa acaf ku inkiray ayb xaakim xadiidka wuxuu ku saxiixiyey calaa shari bukhaari dahabina waa ku waafaqay waxaa ka daba tegay asheikh alalbani caleyh raxmat oo wuxuu leeyahay waxay ka mid tahay hada min whaamihim alfaaxisha ismoodsiiskooda iyo khaladaadkooda faaxishkaabay ka mid tahay buui xadiidka laysa bisaxiix bal ha an yakuuna calaa sharti lbukhaari saxiiba ma abuu leey inuu bukhaari shardigiisa ku asaxa iskaba dhaaf xataa saxiixa keliya maaha lianna xawshab ibnu caqiilin la yidhahdo iyo sheekhiisaoo mahdiyin alhajri la yidhahdaa ku jira oo bukhaari uusan midna xadiis ka warin hajrigu waaba majhuul weliba ninkaa majhuulkee sanadka xadiiska ku jiro xadiisku daciif ku yahay xadiidku marka bi hada lafdi waa daciif lafdigana meesha inoo yaalla waa daciif aafadiisana iyo dhibkowna wuxuu ka haystaa ninkaa majhuulkaabaa ku jira <coughs> ayb xadiiku daciif ahaa oo nahyi ahaan waa daciif laakiin xukumka uu faa'iideynayo oo ah maalinta carafo banka carafo dadka xajka jooga inaysan soomaynin axaadiis kalea faa'iideynaysa oo sugan lafdigan laakiin waa daciif nahyiga ku soo arooray axaadiistaa waxaa ka mid ah xadiiu umlfadl bint xaaris gabadha la yidhah waxay leedahay ana annaasa tamaaraw cindaha yowma caraf maalinta carafo nebigu uu taagnaa xajat lwadaac ayaa dad agteeda joogay markaasaa waxay ku shakiyeen inuu nebigu sooma yahay in kale war nebigu maanta waa carafee tolo ma soomaya mise ma soomaan shaki baa gale waa lagu dooday markaasa dadka qaarkood waxay yidhahdeen huwa saa'imun waa soomaya qaarna waxay yidhahdeen laysa bisaa'imin ma soomana anaa kasalgaai bu arintan anaa kasalgaai weel caana ku jiraan bay sii dhiibtay oo nebiga usii dhiibtay sal l hal buuna saaran yahay oo markaas dee hashiisuu ku xajiyey buu korkeeda saaran weelkii caanaha markuu nebiga loo geeyey fa sharibahu waa cabay warku sooma caddaanin marka warku waa caddaan ah, xadiiskaas marka muxuu kutusayaa nebigu sal lay wasalam yowmu carafa muusan soomin xajka intuu ku jira ayb xadiis kale soo aroorayoo hadda xadiiskani wuxuu ka dhigay gabadha caanaha dirtay inay tahay umulfadli bintu xaaris lafdi kal wuuu ka iyo dariiq kale wuxuu ka dhigayaa midda caanaha dirtay inaysan umulfadli ahayn walaasheed maymuunata bintlxaaris inay ahay labada ariiqba taqriiban way soo arooreen waxaa kaloo macnaha kutusaya xadiidka abu daawuud iyo tirmidi ibn khusayma can cuqbata bni caamir wuxuu rasulku uri sal lay slam ywmu carafa wa ywmu naxri wa ayaamu tashriiqi ciiduna ahla alislaami wahiya ayaamu aklin wa waa xadiis sugan isagana sanadkiisu jayid yahay tirmidi keyrkiina ay saxiixiyeen maalinta carab iyo maalinta ciidda ehe xoolaha la qalayo iyo maalmaha saddexdee ka dambeeya hilbaha la odhanayo saddexdaa beriba nebigu wuxu urh sal lay slam waa ciidda nebi haddaan muslimiin nahay waana maalmo wax la cuno wax la cabo saas man yaa laga wadaa ruuxa xaajigee xajka jooga ma soomi kara waay amaa ruuxa marka aan camaasha xajka ku jirin yowma carafa inuu soomi karo axaadiis baa kusoo soo aroortayo sanadkii hore iyo sanadka dambeba in lagu dembi dhaafo axaadiisteeda waatay saxiixa ku taala taasi hadal ma marka ruuxii xajka joogin baa laga hadlayaa xadiistan marka waxay kutusaysaa inuusan soomi karaynin nahyiguse xadiis ahaan uma sugna an cabdilaahi bni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu hi qaala rasul lahi sal lay slm rasuulku wuxuu yihi laa saama ma uusan soomin man ciddii saama soontay alabada weligiiba muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray sanadka oo dhan ninka wada soomanaa ma soomin ama waxaad tidhahdaa laa saama allow yuusan soomin habaar ah, allow yuusan soominoo soon uma noqoto ninkii sanadka o dhan wada soomay muttafaqun caleyh walimuslim waxaa u sugnaaday min xadiidi abi qataadata bilafdin muslim xadiid abi qataada isagoo lafdi kalu ku wariyo laa saama muusan soomin walaa afdara mana uusan afurin ruuxii sanadkao dhan wada soomay mana afurnayn mana soomanayn bal meelgii adugu marka laa ilaa haulaai walaa ilaa haulaai xadiida cabdillaahi bn camr bn caas la saama man saama alabad wuxuu ahaa cabdullahi bn camr wey cabdullahi bn camr ibn idoo qabisa cumar ibn camr sooma saasaa sax ibn cumar baan igii qoray cabdullahi bn camr ibn caas waay waana qisadiisii aad garanaysaano nebiga markuu u yimi sal lla alay wasalam uu yidhi ya cabdullahi bn camr inaka latasuumu dahra wataquumu leyl war cabdulaahiyo waxaa la ii sheegay inaad habeen oo dhanna soo jeedo maalin o dhanna soomanta oo sanadkaba wada soontaba see waxu jiraan markaasuu yidhi waa jirta rasuulka ilah war haddaad saas yeesho waa daciifiyo kadaa kadaa buu yidhi laa saama man saama alabad buu nabg sal lay slam bil walba wax ka soon waa kii soo waday waan kari karaa ka badan ka badan soonka nebi daawuud soon maalin soon maalinna afurow ka badan baan kari karaa maya soo wad adiga xadiiska siyaaqaasa ku yimid markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal lay waslam markuu ku wado yidhi in badan baan sri karaa in ka badan baan kari karaa in ka badan baan kari karaa ayuu wuxuu ku yidhi laa saama man saama alabad sanadkao dhan ninka wada soomay waxba ma soomin yaa islu goynin soon aad kari kartoodan la daciifin ood wadi karto soon saasuu ahaa ayb xadiidka abu qataada isaguna wuxuu ahaa nin baa nebiga u sal lay waslam markaasuu wuxu ihi kayfa tasuumu seed u soontaa markaasuu nebigu cadhooday sal lay waslam cumar baa meesha jooga marka cumar markuu arkay nebigii oo cadhooday ayaa cumar wuxuu yidhi radinaa billaahi rabban wa bilislaami diinana wa bimuxamedin nabiya ah, ilaahay rabinimaan raalli ugu nahay islaamnimadana diin ahaan baan raalli ugu nahay muxamedna nebinimaan raalli ku noqonay nacuudu billahi min qadabi illaahi wa qadabi rasuulihi ilahay waxaan ka magangelaynaa gelaynaa cadho alleh iyo cadho rasuul baan alla magan uga nahay ayb markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay aslam cumar markii nebigu cadhadii ka degtay waxoogaa cadhadii ay ka baaba'day ayuu cumar wuxuu ku uhi ya rasuul allah kayfa biman saama dahra kullahu ka waran ruux sanadka dhan wada soomay ka warran markaasaa nebigu wuxuu ku yuri sal lay aslam laa saama walaa aftara mana soomin mana afurin yani ama lam yasum walam yaftur mana soomin mana afurin ma mudaaraca mise ma maadi saas man xadiidka marka waa lafdiga muslim ku yaalla xadiis dheer wey ayib xadiidka macnahaas le marka maxaa laga wadaa culimada qaarkood alcarabi iyo waxay sheegeen inay dhici karto in laga wado habaar oo macnuhu uu yahay laa saama walaa aftara soonna ma soomo afurna ma afuro afurna uma noqoto soonna uma noqoto waaba habaaran yahay cala lisaani muxamed sal lay aslam halkaa qolaa marisay qolo waxay dhahdeen war habaar iyo ha ka dhigina ducee khabar ka dhiga oo waxay noqon markaa laa saama muusan soomin man saama alabada walaa afdara mana uusan afuri oo maxay noqonaysaa markaa maxay noqonaysaa markaasi soonkiisuna ma saxsa soonkii sharciga ahaana muusan soomin nin afuray oo dee iska nastay oo cunto iska cunayna ma ahaynoo cuntadiina iska jooji oo waa afxidhnaa soonkiisuna soonkii sharciga ma aha sooma laa saama nafyigu muxuu ku dhacayaa marka asiyaama harci alxaqiiqa sharciya soonkii sharcigaana ma soomin dee mana afurnaynoo nin wax cunahaya ma ahayno waa af xidhnaa sidaasay qaarkoodna marayaan macnuhuna waxa weeyaan waa nahyi oo kale wey sanadkao dhan ha soomi culimmada qaarkood waxay yidhahdeen oo ku fasireen waxaa laga wadaa maalmihii ciidda ahaan jiray hadduu ku daro dee xaaraan buu galay oo maalmo aan soonkooda la ogolayn buu soomay sidaasaanay ku imaanaysaa laa saama man saama alabad laakiin macnaha waxaa diidaya siyaaqa uu xadiisku ku yimid xadiisku wuxuu ku yimid nin doonaya inuu sanadka dhan wada soomo isdhibin raba oo nebigu ku leeyahay war isdhibin ah, ishaadaan nusqaamin oo xuquuq baa lagugu leeyahay oo waa daciifi oo ma wadi kartid ee waxaad soontaa marna soon marna iska af siyaaqaasu xadiisku ku yimi ayib culimada qaarkood marka waxay leeyihiin in sanadkao dhan la wada soomo ruuxu soonka isku bixiyo qaar waxay leeyihiin waa karaahatu tanziih qaar way banaynayaan qaarna waxay lehin waa xaaraam inuu xaaraam yahay baana ra'yigu u dhow yahayo waxaa kutusaya xadii ibnu khusayma uu soo saaray min xadiidi abi muusa oo leeyahay nebigu sal lay slam alladii yasuumu dahra yudayiqu calayhi jahannam ninkii sanadka dhan wada soomay jahanamaa lagu cidhiidhiye ibn xajar haykami wuxuu leeyahy rijaaluhu rijaalu axiix xadiikaasi rijaalkiisu waa axiix sanadkiisu waa qawi wey xadiikaas waa xadii xoog badan wey lafdi kaleo axmed soo saaray wuxuu leeyahay man saama dahra dayiqat calayhi jahannamu haakada waqabada kafahu ninkii sanadka dhan wada sooma jahanamaa lagu cidhiidiyey markaasuu nebigu farihiisa laabo saa isugu cidhiidhiyey salawatu rabbi waslamu caleyh jahanamaa lagu cidhiidhiyey tafsiirkaasaa laysku khilaafay oo qaarba meel mariyeen daahirkiisa waxaa ka muuqata xadiidka inuu ruuxaasi aasamiyaho dembiile yahay hadduu dembiile yahayna ay dhici karayso in loo ciqaabo oo uu naar u galo soma lana wuxuu khilaafay sunadii buu khilaafay sunadu maxay tahay alqasda alqasda tuflixu alqasda alqasda tuflixu dhexdhexaadsada dhexdhexaadsada oo dhexdhexaadka laazima waad liibaanaysaan leanna waa huluwi fi diin waay waa huluwi huluwi fi diinna waa la diiday ruux hadduu huluwi sameeyo oo uu ka badbadiyo oo uu siyaadiyo wuu ka baxay marka sharciga sunadii buu ka baxay wabitaali wuxuu samaynayay inay cuquubo u keentaa dhici karaysa halkaasuu marka xadiisku maraya sanadkao dhan baan marka isku bixinaya socon mayso soonkii nabigu jeday sal lay waslam iyo sunnadiisii ku ekow intaasaa khayr kuugu filan insha allahu tacala hada wabilahi towfiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslm